بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي intaynan cashirkeenna cusub gudogelin oo ka bilaabmi doona isla fasalkii xalay aan ku jiray ahaa mawaanic alerd dhexdiisa gaar ahaan masaladii khunsaha waxaan ka horraysiinaynaa insha allah masaladii xalay aan ka shaqaynay ahayd masaa-ishii xamliga mid ka mid ah ahayd masaladii ahayd wain kaana man laa yaxjubuhu walahu muqadaru ucطiyahu caa'ilan amkana cawlun ka zawjatin xaamilin waabawayni lahaa umunun walahumaa sudusaani caa'ilaan waxaan ugu soo celinna waxaa weeye maadaama xalay aan faahfaahinnay oo aan jaamica u samaynay kitaabkase uu soo koobay matniga iyo sharaxba ay soo koobeen si ayna qofkii masalada uga baahin ayaan si koobanoo kitaabka waafaqsan qaabku u dhigay ayaan u dhigaynaa jaamicadiina waan ka daynaynaa masalada marka waxaa weeye xamligii waxaa wax la dhaxlaya qof uusan xajbinaynin isla markaana sahmi muqadar ah ayuu leeyahay sahmigaa muqadarka haddii cawl uu gelayo waa la cawlayaa dabeetana saasaa lagu siinayaa qofkii saaxiibu faradka ahaa faradkiisi mualifku wuxuu tusaale oga dhigay nin baa wuxuu ka dhintay xaaskiisoo uur leh iyo labadiisii waalid waaya haddaba waxaa joogta halkan zawjo iyo xamli iyo ab iyo um afartaasaa jooga xamligu weli ma soo bixin masaladan <clears throat> waxaan ku salaynaynaa sida ugu culus oo ah bintayn inay yihiin inay hee bintayn inay yihiin inuu xamligu yahay laba gabdhood marka taasaan ku salaynaynaa marka cawl baa gelaya cawl baa hee gelaya zawjadu maxay qaadanaysaa maadaama farac waalid uu joogo umun aabbuhuna sudus hooyaduna sudus labada habloodna waxay qaadanayaan uluain labadii habloodna uluain ee xamliga ahaa ee aan ku qadarray bintayn uluain ayagana u qadar waay haddaba waxaa noo yaala halkan umun uluain iyo laba sudus soo maa waxay ka wada baxayaan afar iy labaatan afar iy labaatan umunkeedu waa maxa waa saddex zawjadiisii uluteynkeedu waa maxa lix iyo toban waxaa siisaa bintaynkii suduskeedu waa maxa waa afar hooyadiisii sudus kale oo afar ahana aabbihiisii halka waxaa noo yaalla haddaba saddex iyo lix iyo toban afar iyo afar soo maha isku dar toddobiyo labaatan haddaba markay intaa isku daro toddobiyo labaatan bay noqdo waa cawshay masaladii oo saddex sahmi oo dheeraadaa ku biiray waa fahan soo maa sidaasaan ku salina cawlkan uu ku leeyahy mualifku haddii masaladii marna ay ixtimaal tahay inay cawsho marna ay ayna cawlin cawlkaan ku salaynayna haddii hadda aan labada hablood bedelkoodii ragga ka dhigno laba inaan ka dhigno cawl ma gelayo waa fahan soo maa ilaga waa casa wixii soo hadhay may qaadanayaan marka xamliga waxaan ka dhigaynaa rag ka dhigi dumar baan ka dhigaynaa oo laba gabdhood ah waad fahamtay soo si cawl u galo ilaa waa ixtiyaajka u dambeeyaan qaadanayne marka zawjadii waxay qaadanaysaa umun cawl ku jiro oo ah tusuc toddobiyo labaatan markii tusuc sagaal meelood ad u dhigto imisay noqonaysaa toddobiyo sagaal qaybi waa saddex haddaba saddex waa tusuc umun meehe waa tusuc waatan soo maaha sagaal meelood meel weeyaan cawl baan galay aabbi iyo hooyadiina miinsudus waxaan siinay miin afar toddobiyo labaatan cawl baa ku jira afartaas maxaan afar dhamaystiran ma waxbaa ka maqan waa saddex iyo shajar waaya haddaba lix iyo tobankii xamliga waan tawqiif baan ku samaynaa meel baan dhigaynaa waatan soo maaha waxaan eegaynaa wuxuu noqon doonaa xamligii xamligii haddaba hadday bintay noqdaan lix iyo tobankii sahmi way qaadanayaan lagu tegi maayo haddii ay rag noqdaanna ama rag iyo dumar noqdaanna maxay noqonayaan markaa casaba soo maa casabay noqonayaanoo waxa weeye aabbihii hooyadii suduskooda waa loo dhammaystirayaa wixii ka dhinaa waa loo dhammaystirayaa zawjadiina umunkeedi waa loo dhammaystiraya wixii soo hadhayna waxaa qaadan doona lidakari mil xad اluntayayn awlaaddii baa qaadan doona waaya masalada waxaa lagu magacaabaa almimberiya maxaa yeele cali radia allahu tacaala canhu asagoo mimbarka ka khudmaynaya ayaa masaladan la weydiiyey dabeetana khudbadiisu waxay ahayd sajciganay ku dhisnayd alxamdu lilahi aladii yaxkumu biاlxaqi qaطca wayajzi kula nafsi bima tascى wailayhi alma'aabu wاrujca saasuu yidhi asagoo sidaa le baa su-aashii la weydiiyey dabeetana wuxuu yidhi irtijaalan asagoo ka fiirsaninba bal cilmigiisa eeg saara umunu اlmar'ati tusucaa sajcigii waafajiyey gabadha umunkeedii wuxuu noqday tusuc tusucuu noqday maatan sooma khudbadiisii uu iska watay tusucna waa kaan tilmaamayno toddobiyo labaatan markii sagaal loo qaybiyo waa saddex gabadhi maanta siduu maqaanaysa waxaa qaadanaysaa tusuc hal masalo oo xamliga ah ayaan jeclaa runtii inaan ka shaqayno horta xamliga saan xalay tilmaannay lix taqdiir buu yeelanayaa soo maa imaa inuu meyid yahay waa imaa inuu dakar yahay waa imaa inuu yahay hal gabadh waa imaa inuu yahay laba dakar waa imaa inuu yahay laba unhaa waa imaa inuu yahay dakar iyo unhaa waa lixdaa taqdiir laakiin waxaan waxaa lagu soo khulaaseeyaa laba unhayayn ama laba dakarayn maxaa waxay wax ku qaataan labadaas ayaa ugu badan laba dakar ama laba unhayayn haddaba maslada markaan dhisayno xamliga marka koobaad dakarayn iyo unhayeyn laba masala mid kasta u samaynaynaa masalada dakaraynka ah iyo masalada unhayeynka ah waayo dabeetana masaladii ayaa la taqsiima la qaybinayaa waa la ta'siilinaya asalkeedii baa la caddaynaya waa la qaybinaya waa la tasxiin hadday tasxiix u baahato dabeetana labadii mas'alo asalkoodii baa laisu eegayaa nisabtii afartaa baa laisku eegaya mubaayano iyo mudaahalo iyo muwaafaqo iyo hee iyo mumaalo waayahay haddii mubaayana ka dhexaysana waa la isku dhufan haddii mumaasalo ka dhexaysana mid baa la qaadan haddii mudaahala ka dhexaysana mid kuweyn baa la qaadan haddii tawaafuq ka dhexeeyana labadii cadad mid ahaan laabkii ama niskiisa kii ka lagu dhufanaya intaa markaan samayno labadii mas'alo isu eegno wixii ka soo baxa xaasil ka soo baxa ayaa jaamicadii noqonaya haddaba jaamicadii waxaan u qaybinaynaa mas'ale kasta asalkeeda dabeet noogu soo baxo jusu sahmi hadhow mid kasta aan ku dhufan doono dabeetana waxaan isla fardhiganaa labadii mas'alo dhaxle kasta labadii masalo wuxuu ka qaatay markaa jusu sahmiga ku garaacno haddii isku mid noqdo oosan iskhilaafin sahmigiisii waan siinaynaa nasiibkiisii haddii uu kala batana inta yar baan siinaynaa haddii mas'alo uu dhaxlo masalena un wax ku dhaxlinna waxba siin mayno dabeetana wixii soo hadha ayaan xamligii u joojinaynaa ilaa xaalkiisu ka soo caddaado dabeetana markuu dhasho oo xaalkiisa caddaado ayaa lagu salaynaya markaa wixii noo soo baxay hal masale haddaba ka shaqayno ah zawjo xamli iyo cam zawjo xaamilo ah. nin baa dhintay wuxuu ka xaaskiisa uur leh iyo adeerkii marka waxaa meesha soo gelaya zawjadii iyo xamligii iyo cankii waaya ka dhignaa dakarayn iyo unhayayn waaya haddii aan ka dhigna dakarayn zawjadu maxay qaadanaysaa ugun bay qaadanaysaa liwujuud اlfarc اlwaari labada inanna maxay noqonayaan casabo camkiina maxjuub waxaa xajbinaya labadaa inan baa xajbinaya waayahay masalada marka maxaan ku salaynaynaa sideed waaya zawjadii ukunkeedu waa maxay hal labadii inanna toddobadii bay qaadanayaan waaya untayeenka haddaan untayeen ku salayno sidoo kale eedna zawjadii maxay qaadanaysaa umun liwujuudi اfarc اlwaaris hablihii labada ahaana maxay qaadanaya markaa uluayni caamkiina casabuu marka noqonayaa way iskhilaafwada artaa masalada maxay ka dhismaysaa waxaa ka dhismaysaa umun baa ku jira iyo uluayn umun iyo uluayn wax u yara ka baxaya waa maxay afar iyo labaatan waaya haddaba umunkii muxuu noqonayaa saddex zawjadii baa qaadanaysa lix iyo toban maxaa soo hadhay saddex iyo shan baa soo hadhay waayahay camkii baad siinaysaa intaa markaan fahano jaamicadii haddaba salaysanaynaa almas'ala hee aljaamica jaamicada afar labaatanka iyo sideedda isku eg ka dhexeeya tadaakhul baa ka dhexeeya oo haddaanuqaban adadka he cadadka weyn afar labaatanka ah ayaan qaadanaynaa tanaa marka jaamicadii noqonaysa afar labaatankii u qaybi sideed saa jusahmi usoo saaro waa saddex halkaa inoo dhig waa jusahmigii hore afar labaatank afar labaatanka u qaybi waa hal halkaa inoo dhig waa jusahmi ku garaac marka mid kasta jusahmigiisi ku garaac waayahay saddex hal ku dhufo waa saddex hal saddex ku dhufo saddex zawjada sahmigeeda isma bedelin soo ma sii marka saddexdeedii sii iyada waa kaanida haddii sahmigu isbedel mutasaawi yahay waa la siinaya soo ma camkii wimow marna uu dhaxlay marna muuse dhaxlay soo maa marna uu dhaxlay oo shan buu marna muu dhaxlin marka asaga waxba siin camkii waxba siin mayno marka saddex ka jar afar i labaatan koob iyo hee labaatan haadaa huwa almawquuf koob iyo labaatan baa mawquufa almawquuf waa waaxid o cishriin waayahay koob iyo labaatanka mawquufka ah waxaan eegi doonaa xamliga hadhow inoo dhalan doona hadday inama noqdaana waxa weeye ayagaa qaadan doona adeerkii waa la xajbinayaa hadday habla noqdaan la siin doonaa camkiina casabuu noqon doonaa wuxuu qaadan doonaa shantaas hadday inama noqdaanna waxa weyuu iska tegayaa waatan soo ma hadday hal ina noqotana baaqi u niska baaqi u ah, ah qaadan doonaa wahaakada waa yahay wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala wاlkunha wاlkhumhaa labeebkii almushkilu ee arrinkiisu qarsoonaa in lam yakhtalif hadduusan kala duwanaanin irduhu dhaxalkiisu wadaalika mihaal ka waladi ummin sida walaalkii xag hooye weeye wa muctiqin iyo kii addoon xoreeye weeye ama qofkii addoon xoreeyey fadaaka falamru waadixun arrinku iska fayucmalu waa lagu camalfalayaa bilyaqiini yaqiin baa lagu camalfalayaa sida la hubo fii xaqii xaqi lkhunha labeebka iyo wa xaqi ayrihi keyrkiisa xaqiisa dadka kale xaqoodaba wa yuuqafu waa la joojinayaa almashkuuku wixii laga shakisnaa ee aan la hubin almashkuuku fiihi wixii laga shakisnaa waa la joojinayaa xataa yatabayana ilaa uu ka caddaado waay halkan wuxuu ku gudagalay sababkii saddexaad ee asbaabtii tawaqufka ka ahaa waa ashaku fi dukuura in laga shakiyo labnimada qofka ma labbaa mise waa dhadig jinsigiisaa laga shakiyey marka taasi waa masaladii loo yaqaanay alkhunha almushkil labeebkii arrinkiisu qarsoonaa labeebkii baa laba nooca ah. alkhunha alwaadix waalkhunha almushkil labeeb arrinkiisu caddaaday iyo labeeb arrinkiisuuna caddayn leeb arkiisu caddaaday waa labeebka la garanaya inuu nin yahay inuu haweeney yahay la kala garanaya weeye waa arrinkiisu caddaaday labeebka arrinkiisuuna caddaaninna waa kaan la garanaynin laba nooc buu noqdaa asaga laftiisu inuusan wax farji ah lahayn yacni aaladii ninkana ma aaladii gabadhana ma leh wax u dhaxeeya ayuu leeyahay dulaal yarba maalan ku yaalla ka kaajo oo labadaa midna aan shabihin waxaa kaloo noqon karaa waana ku u badan yahay caanka inta badan labeebku noqdee inuu labadii aalaba leeyahay aaladii ragga iyo aaladii hee dumarka marka labeebkaasi dhaxalkiisa laba mid weey in dhaxalkiisu iskhilaafayo oo dukuure iyo unuuhahee isku khilaafayo hadduu lab noqdona dhaxal buu yeelan lahaa haduu haweeney noqdona dhaxal buu yeelan lahaa iyo inuusan iskhilaafin dhaxalkiisu labadaa mid weeye haddaba hadduusan dhaxalkiisu marnaba iskhilaafaynin labnimo iyo dhadignimo isku khilaafaynin oo sadkiisu mid uu yahay midkaa ka soo qaadnaba labiga rag labiyo eh, dhadig dhaxalkiisi markaa waa la siinayaa arrinkiisuna waa cad yahay oo taa waxay noqon kartaa sida maalan oo kale labeebkii waxaa weeye waa walad um waa walaal meydka ay ka walaalanyihiin xag hooyo akhli um hadduu nin yahay iyo hadduu haweeney yahay dhaxalkiisa waa midun soo maaha hadduu mid yahayna waa sudus hadday labai wax ka badan yihiinna waa ulu haddaba dhaxalkiisa ma khilaafayo rag iyo dumar isku sii bay waxu dhaxlaan marka kaas isaga arrinkiisa lagaba shakin mahayo wixiisa waa la siinaya waaya sidoo kale muctiqi muctiqi waa maxay waa qofkii addoon xoreeyey addoonkaas wuxuu ku dhexlayaa cusuubo soomali soo dhaaftay hadduu nin yahay iyo haweenay yahayba saas darteed isma khilaafayo waayahay labadaaba dhaxalkooda isma khilaafayo wixiisii waan siinaynaa haddii laakiin dhaxalkiisuu ku kala duwanaanaya labnimo iyo dhadignimo xaaladaas ayada ah wuu si badan yahay yucmalu bilyaqiin yaqiin baa lagu camalfalayaa xaqiisa iyo xaqa dhexlayaasha kaleba waxa la hubo umbaa lagu camalfalaya wixii aan la hubinna ee mashkuuk fiih laga shakaysan yahayna la qaybin mahayo ee waa la joojinayaa meel baa la dhigayaa asagana la siin mahayo dhexlayaashii kalena la siin mahayo ilaa arrinkiisu ka soo caddaado waayahay haddaba arrinkiisu muxuu ku soo caddaanayaa humsahan mushkilka ah. arrinkiisu muxuu ku caddaanayaa calaamadahu ku caddaado waxaa ka mid ah xaydka hadduu dhiig ka yimaado de waa haweeney sidoo kale manidi hadday ka timaaddo waxaa weeye oo manidaas yani sifaadkii ragga iyo sifaadkii manidii dumarkii manidii raggaa la kala garanaya manidan waa lagu kala saari karaa waayahay waxaa kaloo lagu kala saari karaa rag iyo dumar kolba midka uu u janjeedho haddii uu ragga u janjeerana waa haweeney hadduu dumarka u janjeerana waxa weeye waa nin wey waa fahamti soo maa waa lagu kala saaraa sidoo kale kaadida weliba noocan dambea lagu kala saaraa kaadida noocan dambe waxa wey aaladii rag iyo aaladii dumarka leh midku kolba ka kaajo ayuunbaa lagu xukumana yahay hadduu aaladii ragga ka kaajana waa nin hadduu aaladii dumar ka kaajana waa dumar haddii uu labadaba ka kaajana markaas hawsha way culus tahay midkii horeeya kaadu ka horeeys ayaa la eegayaa hadduu aalada rag ka horeyana waa nina haduu aalada dumar ka horeyana waa gabadh wey haddii labadaba isku mar ay ka timaado kaadidii midka kaadida ku dambaysaa la eegayaa kaasaa lagu xukminaya laakiin xugun ma la dhaheen culammadu waxa weeye calaamaadka kale ee sida maalan gar inuu soo baxo kale maxaa raggii dumarkaba garhkuu ka soo bixi karaa naasahoo kale lagu garan maayo hadday naasihi ka soo baxaan waxa wey ragga qaar naasala jira waa fahdi soo maa sidoo kale bidaartii oo kale waxyaabahaas lagu kala saari maayo ee calaamaadkii aan soo sheegnay ayuun baa lagu saari mid kale waxaa lagu kala saari karaa hadduu qaan gaadho asaguu dhaho nin baan ahay ama gabadh baan ahay hadalkiisa waa la qaadanaya intaaba waa lagu kala garan karaa haddaba khunaa waxaa la suuraystaa baa la yidhi sideed baa khunaa laga suuraystaa weladkii iyo waladu ibnigii iyo akhi iyo ibnulakhi iyo waxaa weeye camki iyo waladu camki iyo muctiqi iyo casabadiisi sideeddaasa laga suuraystaa wixii sideeddaa ka soo haray khunta noqon karo hooyadii aabbaho suuragal baa inay khunta noqdaan nin la culamada ka mid ahaa saymar ilahda wuxuu ninkii kuu soo tuuro yidhi mas'alo ah aabbo labeeb ah ama hooye labeeb ah ninkaasi kugu ciyaaray maskaxdaada ku jeestay sida ugu guuri waayahay marka masalada khuntaha markii aan soo ururinno kole kitaabku tafaasiil buusan gelin lakin waxaan jeclahay inaan wax yar ka taabto kunfaha culimmadu waxay dhaheen markii masladiisa la dhisayo marka koobaad horta laba maslaan samaynaynaa laba masale ayaan samayn mas'ale ah inuu dakar yahay nin yahay iyo masale ah inuu yahay unhaa dhadig dabeetna labadii mas'aleaan isu eegaynaa sida masaladii mafquudka iyo masaladii hee xamligaba labadii masalana sabti afarta ahaa mumaaale iyo mudaakhale iyo muwaafaqo iyo mubaayano iskuu eegaynaa xaasilka wixii ka soo baxa eegitaankaas ayaa wuxuu noqonayaa jaamici jaamicadii masaladii jaamicadahayd ayuu noqonaya dabeetana jaamicadii waxaan u qaybaynaa labadii masale waan u qaybaynaa asalkeeda wixii noo soo baxa wuxuu noqonayaa jusu sahmi jusu sahmigaasna waxaan ku garaacaynaa yacni nasiibka dhaxle kasta labada masaleba dabeetana waan isbarbaryayna labadii masalo qofkii isku sad qaataa sadkiisii oo dhammaystiran baa la siinaya yani labada masalo hadduu isku mid ka qaato waa la siinaya haddii ay kala badan yihiinna midka yar baa la siin haddii masalena wax ku dhalayo masalena wax ku dhexlaynna waxba la siin maayo dabeetna intii soo hadhay ayaa meel la dhigayaa ilaa arinka khunsahan mushkilka uu caddaado waay ama qaadi uu xukumo inuusan caddaanaynin haddaba hal mas'alo ama laba mas'alaan ka shaqaynaynaa waaya si aan u fahanno nin baa dhintay wuxuu ka tegey ebin inan iyo walad hee hunaa waaya mas'alatu dakar iyo waxaan idhi masalata unfa iyo jaamicadii haddii uu nin yahay kan masaladii maxay noqonaysaa waa laba ina soo ma ah masaladii marka waxay noqonaysaa laba madax bay noqonayaan oo casaba labadoo ah inain waa taata soo ma ah labaa lagu dhisayaa hal iyo hal u kala sii waa laba ninoo walaala ah waayahay haddii uu khunihii gabadh yahayna waa laba waa laba madax iyo hal madax wataan soo maa inankuna waa laba madax khunahana maadaamuu gabadh yahay waa hal madax masalada marka maxaan ku saraynaynaa waa saddex soo maa saddexdii ku sareen inankii waxaad siisaa labo khunihina waxaad siisaa hal jaamicadii hadda marka aljaamica jaamicadii waxaan su egaynaa labadan mas'alo labadii iyo saddexdii maxaa ka dhexeeya tabaayun soo maha isku dhufa laba saddex lagu dhufto waa imisa lix lixdii waxaad u qaybaysaa labo waa saddex waa jusahmigii masalada koobaad waa yahay lix u qaybi saddex labo waa jusahmigii masaladii labaad haddaba ku garaac mid kasta jusahmigeeda ku garaac saddex ku dhufo hal waa saddex laba ku dhufan labo waa afar midkoodee yar saddexdaa yar haddaba saddex c ibliga saddex ka jar lix saddex soo adhe saddexda haddaba almawquufu almawquufu ee alaa saddexdaasaa la joojinayaa hadday soo caddaato inuu inay yahayna waa qaadanaya saddexda asaga iska hadday soo caddaato inuu inan yahayna waxa weeyaan mid baa laga qaadaya waxaa la siinayaa inankii baa loogu daray asagana labuu qaadanaya tu kalea jirto oo uu qorayey muqrigu waa zawj iyo ab iyo walad khunso ah zawj ab walad khunso ah waaya على تقدير الذكورة ذكر على تقدير الأنوثة أنثى واية gabar baa dhimatay waxaa ka tagtay ninkeedii aabbaheed iyo walad khuntaa soo ma haddii uu inan yahay zawjku muxuu qaadanayaa rubuc isbedeli maayo liwujuudi alfarc alwaari aabbihiina muxuu qaadanayaa sudus buu qaadanayaa waladkii khunta ahaana casabuu noqonayaa haddaba maslada maxaan ku salaynaynaa labiyo toban waa yahay labiyo toban maxaa rubuca saddex maxaa sudusa labo maxaa soo haray laba saddex ku dar an an labiyo toban ka jar toddobo toddobada waxaa sidaa waladkii khunaaha waa yahay haddii uu unsa maxaa isbedelaya zawj isbedeli maayo liwujuudi اlfarc اlwaarit waa rubci un aabbihii wuxuu qaadanayaa may casabaha dhihin waxaa sudus lagu daray casabo waaya waladkii khunsahaana niswa inan ileen markane waayo masale haddaan maxaan ku salaynaynaa sudus iyo waxaa ku jira iyo rubuc labiyo toban iyo waayahay rubuca labiyo toban waa imisa waa saddex suduska labiyo toban waa imisa waa labo waay wixii soo haraan eegi doonaa niska labiyo toban waa imisa waa lix isku dar lix iyo labo iyo saddex midh baa soo harsan waa ugu dar odayga midhkaas haddaba wuxuu qaadanaya odaygii saddex saddex jaamicadina hadda samaynaa marka aljaamica waayahay jaamicaddii haddaba labada mas'alo isu eg maxay noqonayaan maxaa ka dhexeeya tamaaul midun qaado labiiyo tobankan qaado waayahay haddaad isu qaybisana waa hal iyo hal waxba isbedeli maayaan waaya haddana halka wax ku garacna halka wax ma bedela sidiisaba warkama bahn inad aan garaacayno wasfaham sooma zawjkii ma isbedelay wixiisii saddex iyo saddex yuu nasiibkiisa noqday labada masalaba isma bedelin haddana saddexdiisii siye aabbihii marna wuxuu qaatay labo marna wuxuu qaatay saddex bil adarri baan kula dhaqmayna waxaan siinaynaa labo waayah weladkii khunsaha asaga wixiisii waa waa la joojinayaa isaga halkaa inaga dhig labo saddex ku dar shan shan ka jar labiyo toban toddobo almawquufu almawquufu sabcatun wakaa lakin haddaad dariiqada fahanto waa camaliya riyaadiya bas wax dhib badan maaha wuxuu ihi walkhunhaa labeebkii almushkilu arrinkiisu u qarsoonaa in lam yakhtalif haddaanu iskhilaafin irtuhu dhaxalkiisu wadaalika mihaal ka waladi ummin sida hooyada waladkeedii wey wa akhii umka ahaaye wa muctiqin iyo qofkii ama ruuxii wax xoreeyey waxa weeye qofka xaqiisii waa la siinaya yudfacu ilayhi nasiibkiisa waa la siinaya wey wailaa haddii kale oo dhaxalkiisu kala duwanaado bihimaa yani dukuuradii iyo unusadii ku kala duwanaado fa yucmalu kolkaa waxaa lagu camalfali doonaa bilyaqiini hubaal iyo waxa la hubo ayaa lagu camalfali doonaa fii xaqi xaqiisa iyo xaqi hayri hayrkii xaqiisa wayuuqaf waa la joojin doonaa almashkuuku fiihi wixii laga shakiisnaa inta laga shakiisanyana meel baa la dhigaya oo waa la joojinayaa xataa yatabayana ilaa uu ka cadaado waman ijtamaca qofkay ku kulmaan jihata fardin wa tacsiibin laba jiho oo farad iyo casabo ah wadalika miaal ka zawjin sida zawj weeye zawjkaasoo huwa asagoo muctiqu miduu xoreeye ah aw amase zawjun zawj weeye huwa asaguba ibnu camin in adeer ah waria wuu ku dhaxlayaa bihima labadaa jihaba waxbuu ku dhaxlayaa halkan maalifku wuxuu ka gudagalay hadday kulmaan laba jiho oo dhaxal marna jihatu jihataa fardin wa tacsiibin bay noqon doonaan marna waxay noqon doonaan jihataa fardin haddaba haddii laba jiho oo dhaxal ay kulmaan oo weliba kale ah midna farad ay tahay midna casabo ay tahay hadday hal qof ku kulmaan labadaa jiho labada jiha waxuu ku dhaxlayaa taa tusaaleda waxaa weeye ninbaa wuxuu qabaa gabadh uu asagu xoreeyey addoon buu xoreeyey dabeetana addoontii markuu xoreeyey ayuu guursaday addoontiibaa dhimatay laba jiha buu ku dhaxlayaa dhinac waa zawjkeedii oo faradkii zawjku uu qaadanaya dhinacna waa muctiqeedii oo muctiqa soo casaba ma ahayn ku dhaxlayaa marka labadaa jiho farad iyo waxaa kulmay iyo tacsiib labadiiba ku dhexlaya aw ibnu cami markuu leeyana waxaa weeye nin wuxuu guursaday in adeerti in adeerti laxmi ah oo labadu aabbo ay walaala yihiin waatan soo maa dabeetana in adeertii uu qabay ayaa dhimatay laba jihuu ku dhexlayaa marna waa zawjkeedii oo faradkii zawjkuu qaadanaya marna waa in adeerkeedo de in adeerku dhaxalku soo galaa oo waxa weye cid xajbinaysa adaysan jirin wuu dhalayaa oo cusuubo casabanimo ku dhalaya waman qofkii ijtamaca fiihi kulantu jihata fardin wa tacsiibin laba jiho oo farad iyo casabo ah qofkay ku kulantaa wadalika miaalka zawji zawj wey huwa zawjkaabu muctiqun mid wax horeeye uu yahay aw amase zawju zawj huwa asagu ibnu camin adeer ah wayna isagu ku dhexlayaa bihimaa labada jiha waxuu ku dhexlayaa qultu qaala imaamu nawowi wuxuu yidhi falow wujida haddii laga helo fii nikaaxi lmajuusi qoladii dabka caabudaysay nikaaxoodii haddii laga helo aw shubhati shubhadii haddii laga helo bintun inan hiya iyaduba ukhtun walaal ah wariat way ku dhaxlaysaa bilbunuwati inannimadii waqiila waxaa la yidhi bihimaa labada way ku dhaxlaysaa walaaltinimadii iyo inannimadii labada way ku dhaxlaysaa wallahu aclam masale xoogaa hariibu mualifkii noo sheegaya sidaa darteed ha baciidsanina waxaan waa wax dhici kara culimmadu bilaash uma sheegayaan haddii inagu inaan arag ummado kale laga yaaba in lagu imtixaamo waxaan lagu ibtileeyo wuxuu ku yidhi haddii eh, nikaaxa majuusta majuusta waa qolada dabka caabudda sidaa darteed wax inaga xaaraan u aragno iyago xaaraan uma arkaan ninka majuusi waxa laga yaaba inuu inantiisa guursado eewalaashii inuu guursado hooyadii inuu guursado markaa nikaaxa majuusta haddii laga helo ama qof muslim ahaba shubho ugu dhaco arrinkan asaga ah inan haddii la helo walaal ah oo see dhici karta inan walaal ah taa waxaa lagu suuraynayaa majuusigani inantiisiibuu u tegey dabeetana waxay u dhashay maxay inan kale u dhashay dabeetana inantaa tii dhashay ayaa dhimatay waxay ka tagtay inanteedii ay dhashay isla markaa inantaasi waxa weeya ukhtuhaa liab waana walaasheed xag aabbo oo ma dhalay mafad soo ma waana inanteedii marka maxay ku dhaxlaysaa ma inannimay ku dhaxli mise walaaltinimay ku dhaxli wuxuu ku uhi mualifku marka ayada waxay ku dhaxlaysaa bilbunuwati inannimay ku dhaxlaysaa oo bintanimay ku qaadanaysaa niskii bintada ayay qaadanaysaa qiil wuxuu leeyahay maya labadu ku dhaxlaysaa bunuwana way ku dhaxlaysaa ukhwana ku dhexlaysa oo marna bunwadii waxaa lagu siinayaa he nis marna ukhtilab weeyaanoo niskii kalena waa la siinaya hadday marka iyada keligeed laga tago dhaxalkii waa istiqraaqaysa waa maanshaynaysa laakiin sida xoogga badan bunwa un bay ku dhexlaysaa wuxuu yihi falow wujida haddaba hadii laga helo fi nikaaxi lmajuusi majuusta nikaaxeedii aw shubhati min shubhadii haddii laga helo shubhadu waxa waya ismoodsiin qof muslima ismoodsiiyey inantiisii uu xaaskiisii mooday dabeetana uu u tago inan bay u dhashay saasaa laga wadaa ismoodsiinta low yujid hadii laga helo fi nikaaxi majuusi majuusti dabcaabudkii nikaaxoodii aw shubhati ismoodsiintii qof muslim wax ismoodsiiyey haddii laga helo bintun inan hiya iyaduba ukhtun walaal ah wariad waxay ku dhaxlaysaa bilbunuwati inannimadii bay ku dhaxlaysaa waqiila waxay bihi baa labadoo ku dhaxlaysa wallahu aclam walow ishtaraka hadday wadaagaan inaani labo fii jihati cusuubatin casabanimo jihadeed hadday isla wadaagaan oo zaad axad waa midkoodka kale uu la dheer yahay biqaraabatin ukhraa qaraabo kale wadaalika musawarun kaasna waxaa lagu suuriyey kabnay camin sida laba ilma adeera weeye axadumaa midkood akhun liummin uu yahay walaalkii xag hooyo falahu waxaa u sugnaaday asudusu sudus baa u sugnaaday qaraabada la dheer ee waxaa weye ibna camka iyo akhla umkaba isku darsaday falahu waxaa u sudus sudus baa u sugnaaday wixii soo hadhina baynahumaa labadii ibnay cam ayuu u dhaxeeyaa waayahay falow kaana macahumaa hadday la jirto labadoodii macahumaa maca ibnay cam labadii ilmaadeen hadday la jirto bintun inan falaha waxaa u nisfu nis walbaaqi wixii soo hadha baynahumaa labadii ibnay cam buu u dhaxeeyaa si isleeg waqiila waxaa la yidhi bihi waxaa la gaar noqonaya alakh walaalkii waayahay wuxuu ku idhi hadday labo dhaxlayaal ay isla wadaagaan jihadii casabannimo laakiin mid baa wuxuu la dheeriyay kii kale qaraabo kale ayuu la dheeryahay marka labadiiba dhaxal baa lagu siinayaa xaggii cusubada dhaxal baa lagu siinaya xaggii qaraabadii kalena hadday farad tahay faradkii baa lagu siinayaa taa tusaalaheeda waxa weyaan buu laba nin oo ilmo adeer ah oo ilmo adeerkoodii kale saddexaad dhaxlaya laakiin midkood baa wuxuu kaa dhintay la wadaagaa hooyo oo walaaji ag hooyo waana in adeerkii waana walaaji ag hooyo ka kalena waxaa weeye in adeerki oo oo taasaa lagu suureynaya laba nin baa iskaga dambaysay haweeney laba suuro way noqon kartaa dumaasha innagu naqaano nin baa guursaday dabeetana gabadhii waxay u dhashay inan bay u dhashay wuu dhintay odaygii baa dhintay walaalkii baa dumaalay gabadhii waxay u dhashay inan kale inan kalena wuu lahaa kan dambe oo islaan kale ay u dhashay dabeetana inankii ay islaanta u dhashay ninkii odaygii hore ayaa dhintay haddaan u fiirsanno inankaas labada inanee soo hadhay horta labada waa ilmaadeer labadaba he waa ilmaadeeradii maxaa adeerkii baa dhalay dalkan soo laakiin labadooda mid ahaan ayaa hooyadii baa dhashay hooyadii ayaa dhashay dumaal buu dhashay marka waxa weeyaan akhuuhu liummi waa walaalkii xag hooyo marka wuxuu ku dhaxlayaa maxay laba siyaabood buu ku dhaxlayaa mar koobaad sudus baa la siinaya waa akhuuhu liummi sudus baa lagu siinayaa marka labaadna waxa weeye waa ibna cam oo casabo ayuu noqonaya asagii walaalkii ayaa xoolihii casabo ku qaybsanaya wixii soo hadhay si isle waxaa kaloo noqon kartaa inay labada walaal iskaga dambeeyeen xagga dalaaqoo kale meeshii dumaasha aan nidhi dalaaqon ku dheh nin baa gabadh guursaday inan bay u dhashay wuu furay dabeetana walaalkii baa islaantii guursaday oo waxay u dhashay inan kale taana way noqon kartaa oo jidkii hadda aan marin umaad marinaysa waa fahamti sooma aduu say doonto ha noqote ee hadday jiraan laba ilmo adeer ah oo in adeerkoodii kale uu dhintay oo labada ilma laba ninoo walaalo ah oo in adeerkoodna uu dhintay oy dhexlaya in adeerkood in adeerkoodna mid ahaan ay xag hooye walaalo ka yihiin waxa weeye ka xag hooye walaalaha ka yihiin wuxuu qaadanayaa sudus iyo dhaxalkii intii soo hadha walaalkii uu qaybsanayo si isleeg haddaba labadaa ibnee camka ah haday binto jirto ka waran binta hadday la jirto meydku uu dhalay nis bay qaadanaysaa iyadu ninkii xag hooye walaalaha ka ahaayeen ee akhuuhu liummihi ahaa ukhuwadii way ka xajbinaysaa maalan sooma iyada mesha ka saaraysa ila isaga wuxu ku dhexleeyey akhli um muxuu ku dhexlaa kalaala sooma haddana bintaa joogta haddaba ku dhexli mahayo akhli umnimadii hadda wax ku dhexli mahayo ee ibni camnimo buu ku dhexlayaa haddaba wixii soo hadhay bintada markii niskeedii la siiyo wixii soo hadhay labadii ilma adeer ayaa waxay u qaadanayaan maxay si isla eg ee akhli um maanta ma shaqaynayo sababtoo ah bintaa joogta akhli umkana wuxuu ku dhaxlaa markiisan hee farac waarif ah iyo asal waarif labada midna uusan jirin kalaalo iyo wax ku dhaxlaa taa wey marka markuu leeyahay mualifku falow kaana macahumaa bintun falaha nisfun walbaaqi baynahumaa sawaa maxaa yeele ukhuwadii umka waxay ku dhacday bintadan ayay ku dhacday qiilba wuxuu leeyahay maya ee inasaa dhihine yakhtasu bihi alakh macnaha baaqii wixii soo haray waxaa qaadan doona bihi ay bilbaaqi waxaa la keli noqon doona akhi liumka ah ayaa qaadan doona kii ay adeerkii ay xag hooye walaalaha ka ahaayeen labadiina walaalaha kaasaa wixi o dhan qaadan doona maxaa yl casabanimadiisa ka xoog badan kan kale maxaa yl qaraabu la dheeriya soo maah maadaama qaraabo la dheeriya haddaba asagu xoolihii oo dhan ha qaato oo ibna camkan kale ha dhaco saasuu leeyahay qiilkan laakiin waa qiil laga xoog badan yahay wuxuu ku yhi walow ishtaraka hadday isla wadaagaan isnaani labo fii jihati cusuubatin casabanimo jihadeed wazaadaw la ziyaado axaduma midkood biqaraabatin ukhraa qaraabo kale wadaalika kaasi kabnay cammin sida laba ilma adeera weeye axaduma midkood akhun liummin uu yahay walaal xag hooyo falahu waxaa u sugnaaday kaa dambe ee walaal xag hooyaha ah asudus sudus baa u sugnaaday walbaaqi wixii soo hadhana baynahumaa labada ibnee cam ayuu ka dhaxeeyaa oo qaybsan doona falow kaana macahuma haddaba hadday la jirto labadii ibn cam bintun inan alaha waaa usugaa nisba u sugnaada walbaaqi wixii soo hana baynahumaa labadooda ayuu udhaxeeya sawaaun si isle sawaaun huwa sawaaun wa qiila waxaa la gaar noqon doona bihi baaqigii wixii soo hadhay alahu akhilumka ahaa ee ibna camka ayaa la gaar noqon doona waman qofkii ijtamaca fii ay ku kulmaan jihataa fardin oo farad ah warta wuxuu ku dhaxlayaa biaqwaahumaa kolba midoodii xooga badan faqad oo keliya wاlquwaةu awooduna waxaa weeye bian taxjuba inay xajbiso ixdaahumaa midood alأkhraa tii kale aw amase laa tuxjabu jihada lama xajbinayo oo jiha la xajbiya ma aha aw amase takuunu waay aw takuuna inay ahaato weeye jihadii aqala xajban mid ka xajbi yar tii kale jihadii kale falwalu kan hore ka bintin waa inan hiya iyaduba ukhti liummin walaal xag hooye ah wadaalika kaasina musawarun waxaa lagu suuraynayaa bian yaطaca inuu u tago majuusiyun mid dabcaabud oo muslim muslim bishubati shubha ugu tago ummahu hooyadii oo fatilid ay dhasho bintan inan waثaani ka labaadna oo ah waxa weeye laa tuxjabu jihadiinaan ukhtun ah walaal liabin xagga aabbo wadaalika kaasina musawan waxaa lagu suuraynayaa bian yataa inuu u tago bintow inantiisa kaa majuusiga ah oo fatrida kolkaa u dhasho bintan inan wahaaliu kan saddexaad ah an takuuna aqala xajban mid xajbi yar ka ummi ummin sida hooyo hooyada weeye hiya iyadoo ukhtun walaal ah wadaalika kaasina musawan waxaa lagu suuraynayaa bian yataa inuu u tago haadihi albinta aaniya inantan labaad oo fatrida u dhasho walada walad falulaa tii hore ummu ummihi hooyadii hooyadeed weeye ukhtu walaashi weeye masaaishan culmo masaa'il hariiba yaan la yaabin waan sii afeefanaya ama afeef haro lahow ama adkaysi dambe lahow yaan la yaabin la dhihi madaxa la qabsay oo culimmadi waxay sheegayaan waa maxay eeg fuqahadu masaaisha markay sheegayaan laba siyaabood bay u sheegaan horta waa masaa'il iftiraadi ah oo inay dhacdo laga yaabo waxay u sheegayaan haddii lacalla ay dhacdo in laga faa'idaysto talabaadna waxaa weeye waa ta muhiimka eh in maskaxda lagu layliyo qofka aqiih waa loo bahanya maskaxiisa ina layliyanaato oo mas'ale kastoo hariiba loo keeno inuu saa u kala tuuri karo waaya haddaba wuxuu ku yidhi hadday kulmaan laba jiho oo farad ah hadday qofku kulmaan wuxuu ku dhaxlayaa labadaa jiho kalo midda xooga badan labada ku wada dhexli maayo midda xooga badan ayuu ku dhaxlayaa waaya haddaba quwadani maxay ku imaanaysaa saddex siyaabood saddex xaaladood bay ku imaan kartaa xaaladda koobaad labadii jiho ee faradka ahaa midood ayaa midii kale xajbinaysa waa o xaaladda labaadna ama suuradda labaadna waxaa weeye in labadii jiho in aan midna la xajbinin marnaba aysan dhicin midna xaaladaha qaar la xajbiyo oo xajbi xirmaan uu ku dhaco ama waxaa weeye xaalada suurada saddexaad in labadii jiho mid ahaan xajbigeedu ka yahay tii kale saddexdaa waa lagu suuraysan karaa haddaba wuxuu ku yidhi tan hore ah in labadii jiho mid ahaan midii kale ay xajbinayso waxaa weeye sida gabadh inan ah ukhtlum walaal xag hooye ah waayahay bal hadda u fiirso waana inan waana walaal xag hooye ah see loo suuraysanaya wuxuu hi lagu suuraysan karaa nin dabcaabood ah ayaa hooyadii u tegey dabeetana waxay u dhashay inan inantaas ee u dhashay haddii aabbaheed uu dhinto maxay ku dhalaysaa inantaasi aabbaheed waxay ku dhaxlaysaa bintiyo yacni inannimay ku dhaxlaysaa walaaltinimo ku dhaxli u fiirso haddii uu hooyadii u tegey oo inan u dhashay inantaasi maxay noqonaysaa dhinac waa ka inantiisi u dhalay dhinacna waa walaashihee xag hooyo hooyadood bay wadaageen waatan soma hooyada wadaagaan oo hooya ka dhexaysa marka waana walaashi waana inantiisii marka maxay ku dhaxlaysaa ma ukhtiya ku dhaxlaysaa walaaltinimo mise inannimay ku dhaxlaysaa waxay ku dhaxlaysaa buu idhi bintanimay ku dhaxlaysaa oo nisbay qaadan doonta ee ukhtilumma noqonayso sababtoo ah labadan jiho waxa weeye waxaa xoog badan jihada bintiyada ayadaa xajbisa maxay jihada ukhtilumka ah ayadaa xajbis soo maa hadday binto iyo ukhtilum kulmaan midday dhalaysa bintada dhalaysa soo maa ukhtilumkii ma dhaxlayso waaya taasi waa suurada koobaad suurada labaad waxaa nidhi jihadan labadan jiha mid ahaan lamaba xajbiyo midna waa la xajbiyaa oo see lagu suurayn karaa waa hooyo haddana walaal ah hooyo walaal ah nin majuusi ah ayaa inantiisii u tegey dabeetna inan ba u dhashay inantii dambaa dhimatay inantaa dambe waxay ku dhexlaysaa hooyanimo eh ku dhexli maysa okhtiyo ilan inantan ay dhashay waxa weeye dhinac waa ka inanteedii ayada dhashay dhinacna waxa weeye waa walaasheed soo ma oo walaasheed oo waxa wey aabba wada dhalay ukhtiab weyaan marka hooyanimay ku dhalaysa ukhtiab kuma dhalaysa maxaa yeelay hooyada marnaba lama xajbiyo laakiin inantu ma dhacda mar qaarkood mise ma dhacdo way dhacdaa waa la xajbiya mar qaarkood xajbi xirmaan ba lagu sameeya haddaba maadaama jihadan ay ku xoog badanta jihadaas ku dhaxlaysaa tan saddexaadee ah in labadii jiha ee faradka ahaa xajbigeedu mid ahaan uu yaryahay taasi waxa weeye hooyo ah ukhtuliab waa walaal xag aabbo taana waxaa lagu suuraynayaa ninkii majuusiga ahaa waa kaan soo nidhi inantiisi u tegey waxay u dhashay inan bay u dhashay soo maha dabeetana inantii labaad ba haddana u tegey waxay u dhashay inan kale oo saddexaad so ma waad fahamsa meesha dulumaatun bacduhaa fowqa bacdin waxaynagoo fahmi karna ma aha laakiin duuduubka waa ku laqnow haddaba hadday taasi dhacdo inantaa u dambaysa waayahay haddii ay dhimato si u sarraysay ee inantiisii koobaad ahayd waxay u tahay soomaha ayayba u tahay ummu ummin waa hooyadeed hooyadeed waana ukhtuhaa liabiha waana walaasheed xag aabbo waana ayaydeed ummu ummiha waana hooyadeed hooyadeed weyaan marka maxay ku dhexlaysaa ma ayinimay ku dhexlaysaa mise waxay ku dhexlaysaa walaaltinimo waxay ku dhexlaysaa buu kuhi ayaynimo aynimada xoog badan halkan maxaa yeelay aynimada xajbigeeda ka yar waxa weeye ukhtiyada iyada waad ogtihiinoo hooyada ma xajbisoba iyada laakiin ukhtada dad badan baa xajbiya ummad badan ayaa xajbisa marka wakaa intaas way masaishii hariibkeen lahaa loo dulqaato ilaan masaisha noocaas oo kalea dee inaga waxaan aragnay waxaan maqalay iyo wa noo sheegay toora ma aha waayo wuxuu ku yidhi man ijtamaca qofka kulmaan fiihi dhexdiisa jihataa fardi laba jiho oo farad ah warka wuxuu ku dhexlaya biaqwaahuma midoodii xooga badan faqad oo keliya walquwatu awooduna waxay ku imaanaysaa bian taxjuba inay xajbiso ixdaahuma labadii jiha mid ahaan alukhra tii kale oo mase laa tuxjabu aan inaan la xajbinin labadii jiha mid ahaan aw mase takuunay ahaata jihadii aqala xajban mid ka xajbi yartii kale falawalu tan hore falawalu kan hore oo ah in labadii jiha mid ahaan ay xajbinayso ka bintin waaba inan hiya iyadoo ukhtun liummin ah walaal xag hooyo ah oo marka waxay ku dhexlaysaa inanimadii wadalika kaasina musawir waxaa lagu suuriyay bian yada inuu u tago majuusiyan majuusi aw musliman muslim bishubhati shubha inuu u tago uma hooyadii katalidu markay dhasho bintan inan ay dhasho waani ka labaad oo ah inaan la xajbinaynin jihadii ka ummin sidii hooyo weyhi iyadoo ukhtun liabin walaal xag aabba ah wadaalikaasna musawan waxaa lagu suuriyey biayada inuu tago bintow inantiisa oo fatalida kolka ay dhasho bintan inay dhasho marka waxay ku dhaxlaysaa bintanimadii ee kuma dhaxlaysa hee ukhtanimadii wataalidka saddexaad oo ah in labadii jiho mid ahaan xajgeedu yar yahay ka ummin sida hooyo ka ummi ummin sida hooyada hooyada weeye hiya iyaduba ukhtun walaal ah wadaalikaasna musawan waxaa lagu suuriyey biayada inuu u tago haadihi bint inantan athaaniyata ee labaad oo fatalida kolka ay u dhasho walada walad faluulaa inantii u horeysay ummu ummihi waa hooyadii hooyadeed wa ukhti waana walaashi wallahu tacala aclam sal allah waslm cala nabiyina